alwaafi bima fi saxiixayn lisheekh saalix ibn axmed ashaami xafidahu llah waracaa fi leylat alkhamis min shahri jumaad athaniya jumaada athaniya cami alfi arbacamia waamaani waalaati lijrat mustafa sala allahu aleyh ali waslem dimna silsila duruusi xadiid mustafa sala allahu aleyh ali waslem badan bikitaabi arbaciin waintihaa bisunani wasaxiixayn yasr allah litmaam wlikmaal wrazaqna ikhlaasa fi lqowl lcamal inahu samiicu mujiib dacwaat majliskan oo majliskii afaraad ee majaalista dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka alwaafi bima fi saxiixayn sheekh saalix ibn axmed ashaami xafidahu llah ayaa mualifka iskale todobaadkii horena waad garanaysaan waxaa loo baajiyey dowradii cilmiga ahayd oo ku saabsanayd caqiidada sheekh aytham iyo raggiisa ay wadeen jazahum allah khayran waxaana filayaa insha allahu tacala in laga faa'iiday inkastoo mulaaxado ay soo baxda af soomaaligii lagu tarjumayey in la dhibsaday insha allahu tacaala wixii dowraadahoo dambena carabigii caadiga inuu ku baxayaan isku dayi doona insha allah dalabkana wuxuu ahaa dalab sheekha ka yimid ee annaga waxaan ka dalbanimo ahayn insha allahu tacaala sidaasaa taroola soconaya cashirkana sidii caadiga ahayd oon kala go-an ayaan ku wadi doonaa biidn illah casa marka juhdigii labada dhanba oo arrin loo baahany o laga maarmaynin waxaan ku jirnay maqsad alcaqiida ayaan ku jirnay maqaasida kitaabkao tobanka ahayd maqsidka koobaad oo maqsad alcaqiida ayaan ku jirnay kitaab koobaad ayaa soo dhammaaday alkitaabu athaani waa kitaabkii labaad alimaanu bilyowmi alaakhir maalinta aakhira in la rumeeyo ayuu muxuuah kitaabka u kitaab yahay kitaabka labaad alfasl lwal fasalka koobaad ashraatu saaca saacadda qiyaama calaamooyinkeeda ayuu muxuuah u baab yahay ama u fasal yahay baabu ijmaali ashraati saacati saacadda qiyaama calaamadaheeda oo lasoo duuduuba ayuu u baab yahay weyaan ijmaalka waa soo duubitaan oo si guud ahaaneed in lagaga hadlo ayuu kitaab u baab yahay weyaan sheekha wuxuu yidhi iyo imaamka musnidka ah xafidahu llah undur bishani اliimaani biاlyowmi اlaakhir xadiid sabc cishriin xadiidka waa xadiidi jibriil uu nabiga calayhi sala slam jibriil weydiiyey alislaamu waliimaanu walixsaan sharaada saacadda marka waa tii u weydiiyey u weydiiyey mata saaca qaala ahbirnii can isaaca qaala ma lmas-uulu canha biaclam min asaa'il kadibna calaamaadkeeda uu sheegay nabiga calayhi salatu qaybtaas ay ka mid tahay ashraa saaca xadiidka afar iyo afartanaad waa mutafaqu caleyhi can anas bn malik radi allahu tacala anhu arda tarjamadiis waa noo soo hormartay wakhadimi rasuli lah sal slm qala wuxuu yidhi anas lauxadiannakum waxaan idinka sheekaynayaa oon idiin sheegay xadiidan xadiid oo samictu aan ka maqlay min rasuuli rsulka al sala allahu aleyh waali waslem laa yuxadikum sheegaynin bihi xadiidka isaga axadun qof oo hayri aniga aanan ahayn uusan kaga sheekaynaynin macnaheedu waxa way kaligay ayaa nabiga ka maqlay sal allahu aleh ali waslem samictu waxaan ka maqlay rasul rasulka ka maqlay sal allahu aleh ali waslem yaquul isagoo min ashraati saacati saacadda qiyaama calaamadeeda ayuu ka mid ahaaday an yurfaca in la koryeela alcilmu cilmiga la koryeelo oo la qaado oo yakura uu tirabata aljahlu jahligana uu bato weeyaan aw yakura uu bato zinada uu ama zinada ay badato weeyaan aw yakura uu bato shurbu khamrada cabitaankeeda uu bato weeyaan wayaqila u yihahda rijaalu ragga ay yihaahdaan wayatura ay tirabatan annisaa haweenka iyo dumarka weeyaan xataa yakuuna ilaa ay kaga ahaato likhamsiina imra'atan konton haweenay alqayimu mid u taagan alwaaxidu oo keliya ilaa arrinta ay ka dhacdo ayaa waxaa weeyaan ragga ay yaraan doonaan xadiidkan waa xadiid cadiim ah nabigeena sala allahu alay ali wasalam calaamadihii qiyaama weliba qeybtii yaryarayd ayuu nabiga ka warramay sala allahu alay wasalam ilan waalcalaamaat alkubra calaamooyinka yaryar iyo calaamooyinka waaweyn marka qaybtan uu nabigeena sheegay sala allahu aleyh ali wasalam waa qaybihii yaryaraa ashraad asahiira ama asuqra weeyaan marka nabigen wuxuu shegay alai sl slam cilmiga in la kor yeeli doono jahilnimada faafi doonta zinada ay badan doonta khamrada cabitaankeed uu badan doona ragga ay yaraan doonaan xuruubta iyo dhibaatooyinka dhaca koleyba qayb ay ka taha laga yaaba kadalika dumarkan aad u badan doonaan ilaa nabigeena uu sheegay alai sl slam uu yidhi konton haweeney hal u taagan hal nin keligee u taagnaana oy dugsanayaan oo difaaci oo waxaa weyaan hor taagan ilaa halkaa laga gaaro weyaan dagaalka hadda socdaad aragteen inta badan waxa dhimana raggaa u badan dumarku ku dhintaan laakiin inta badan markay kun qof dhintaan kunka qof waxaa laga yaabaa dumarka inay ka noqdaan boqol oo sagaalka boqol oo kale ragga ay noqdaan amaba sideed boqol rag ay noqdaan laba boqol ay ka noqdaan dumarka ay ka noqdaan sida awgeed marka waxaa weeyaan arrinta ayada waa arin taagan socoto oo jidka isaga lahay weyaan xadiidku shan iyo afartanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda qal wuxuu yidhi aweyt alislaam qaala nebi nebi wuxuu yidhi sala allah alay slam laa taquumu saacatu saacadda qiyaama dhici doonta xataa yuqbada ilaa laga qibdoodo lala wareego oo la noqsado alcilmu cilmiga aw yaktura u tirabata azalaazilu dhulgariirada ay tirabataan weyaan wayataqarab azamaanu zamankan uu isu soo dhowaado wa tadhara ay muuqato alfitanu fitnooyinkana alharju dilka wa huwa harjigana alqatlu lqatlu waa dilka dilka weyaan waa dil iyo dil iyo dil xataa yaktura ilaa turabata fiikum dhexdiin almaalu maalka oo fayafiida uu shubma fayafiidu wuu shubmayaa fayafiida uu shubma labadaba waa dhib ma lahan waxaa weeya marka nabigeena alai slat slam arrintaas u caddeey waad garanaysaan wax badan oo idin waa muuqataa cilmiga ilaahay dadka iyo ragga iyo culimada qalbigooda intuu ka sii habeenimo iyagoo eber ah waagaa mama waabariisaan laakiin cilmiga waxaa lagu qibdoodaa biqabdi lculamaa qarnigan hadda aan ku jirna amaba tobankii sanoon soo dhaafnay ama labaatankii sanoon soo dhaafnay culimada weyne islaamka way wada siibteen in badan oo ka ah. dad culimo ahoo maxua ah booskooda buuxiyana inay soo bixinaa laga yaabaa ilahi ka barya inoo soo wa tacaala laakiin cilmigii wuxuu ku tegayaa siduu nabigeena sheegay alai slat slaam biqabdi اlculamaa culimada in la qibloodo marka cilmiga in la qibloona waa shay muuqda sidoo kale dhulgariirada iyo faydaanaadka waxyaabahan fatahaadda iyo waxyaabahaas aad bay u tira badan yihin waad soo dhawaashadiisa ramadaankii aan ka soo baxnay waxaa ka harsan hadda wax aad u kooban shali ayumbay ahayd xajkii aan ka soo baxno sidii kale bishi bilowgeedii dhammaadkeeda isku waqti bay noqonayaan aad baa waqtiga iskugu dhowaanayaa waa shay aad u muuqda fidnooyinka iyo dhibaatooyinka diiniga ama dunyawiga ha sheegin ayaga dilka haba ka hadlin waa dhiig un socdo haddii aad iclaamka iyo waxyaabahan eh, miidiyaha aad furta dhiig iyo dil iyo balaayo unbaa u socota weyaan marka maalkana waad aragtaano aad baa ganacsiga looga jeestay dadka dhaqaalaha aan haysan jirin in badanoo ka mid ah ayaa hanti aad u badan ilahi usi subxana wa tacaala marka calaamadihii qiyaamaha oo yaryarka ay ka mid tahay sida nabigan cadayi sal la alay slam xadiidka lix iyo afartanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anu can nebi wuxuu ka wari sal slam qal nabigan wuxuu yidhi baadiruu kala degdega bilacmaali acmaashi kala degdega sittan lix ka hore kala degdega weyaan acmaashi lix kala degdego addajaala dajaal kala degdega iyo adukhaana qiiq imaan doona oo waxaa weeyaan calaamadaha qiyaama ka mid noqon doona oo xiri doona dhulka xiri doona iyo wadaabat alardi waidaa waqaca alqowlu calayhim akhrajna lahum daabata min alardi tukalimuhum ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun waatuu rabbile subxana wa tacaala daabada iyada ah oo waxa weye dadka shabad wejiga kaga dhufan doon sida axaadiid kale ee ku sugan ayaa iyadna ka mid ah calaamadaha qiyaamada kuwa weyn ay ka mid tahay dajaal iyo dukaanka iyo daabat alardiga iyo wa tuluuca ashamsi qoraxda kasoo bixitaankeeda min maqribihaa dhanka ay udhacayso iyo wa amra alcaamati qiyaamada amar alcaamada arrinka guud ahaaneed waa qiyaamadii dhicitaankeeda yaa diyaar ayadna kala degdega amaashintaayna dhicin ah iyo khuwaysati axadikum midkiin tii goonida ah weyaan khuwaysada waa gooniyari waa malkumowt qofka markay tiisa dhacda qiyaamadiisi way dhacday marka amr alcaama waa qiyaamada weyneyd iyo khuwaysat axadikum geeridii qofka imaanaysay kullu nafsin daaiqat lmowt xadiidka toddobiyo afartanaad can xudayfata waxaa laga ibnu usayd abu sariix ayaa la yidhahdaa xudayfa ibnu usayd abu sariix ayaa la yidhahdaa ibnu khaalid ibnu alaqwas alkhifaari ninka isaga ah saxaabigaas radia allahu anhu ardaa wuxuu ahaa raggii xudaybiye xaadiray asxaabu shajara weeyaan aladiina baayacu nabiya sala allah alay slam taxta ashajara laqad radia allahu cala almu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara waa raggii ilaahay subxana wa tacala inuu ka raali noqday uu qur ku qiray ahlujanno inay yihiin raggaas ayuu ka mid yahay radia allahu tacala anu ardaa kuufa ayuu muxuu ahay degay xilligii dambe wuxuu geeriyooday sanadkii marka ay ahayd hijrada nabigeena calayi slat slam labaiyo afartanka ayuu geeriyooday radia allahu tacala canhu ardaa ayaa wuxuu leeyahay qaala wuxuu yidhi ninka la xudayfa ibnu sayd alkhifaari qaala wuxuu yidhi alac khifaarigaas waa qabiil qabaaisha carbeed ka mid ahaa oo runtii aad iyo aadna ragga dagaalyahanka ah oo diintan naftooda in badan u horay ka mid ahay radia allahu tacala anhu ardaahum jamiican qaala wuxuu yidhi alca waxaana soo eegay annabiy nabiga calayna dushanag ayuuna soo eegay wanaxnu annagana natadaakaru aan sheekaysanayno on wax iswaweydiinayno fa qaala wuxuu yidhi maa tadaakaruuna maxaa isweydiinaysaan maxaa maxay tahay qaaluu waxay yidhahdeen waxaan sheegaynaa asaacata saacadda qiyama ayaan ka sheekaysanaynaa qaala wuxuu yidhi innahaa saacadda lan taqowma ma dhici doonta xataa tarawna ilaaad ka aragtaan qablaha iyada horteed cashra aayaatin toban calaamadood fadakara nabigu wuxuu sheegay sal slam addukaana qiiq adduunka xirdoor ayuu sheegay wadajaala dajaal beenaalihii ayuu sheegay nabiga cala sl slam iyo wadaabbata daabada soo bixi doonta ayuu nabiga sheegay sal lla slam wa tuluuca ashamsi qoraxda kasoo bixitaankeeda min maqribiha dhankaa udhacaysa nabigu wuu sheegay wa nazuula ciisa bni maryama nabi ciisa oo ina maryam ahay calayhi salaamu calaa nabiyina ayaa waxaa weeye soo degitaankiisa ayuu nabiga sheegay sal l slam wayajuuja wamajuuj ayuu nabiga sheegay sal l slam juuj iyo majuuj waa noo imaan doonaa insha allahu tacala wa alaaata khusuufin saddex dhulgoyn oo dhulka ula go-i doono ayuu nabiga sheegay sal l slm khasfun dhulgoyn oo bilmashriqi dhanka qorax ka soo bax xaggeed ka dhici doono iyo wa khasfun dhullagoyn oo bilmaqribi dhanka qorax udh xaggeed kasoo ka dhici doono iyo wa khasfun dhullagoyn oo bijasiirati alcarabi jasiirati alcarab ka dhici doono weeyaan waa hadda sacuudiga iyo yeman iyo khaliijkaas iyo mantiqadaas ee jasiirat alcarab ka dhici waakhiru dalika calaamadaha kan u dambeeyo calaamadaha iyaga kan u dambeeya ashraataas u dambeeyo naarun waa dab oo ka soo baxaysa min alyamani yaman ka soo bixi doonta qaara cadanna riwaayad qaar ay sheegeen qaara cadan muxuu ahay bartamaheeda ayaan ah, mxuu axaadiis qaar ay sheegeen waxay u ceyrinaysaa annaas dadka ilaa maxsharihim dhanka laga soo saari doono oo maxsharka ah. ila ard almaxshar wa ard ashaam siduu nabigeena cadey alayh slat slam baytlmaqdis iyo nawaaxigeeda halkaas ayaa waxaa weyan ay u kaxaynaysaa oo dabada ay ka gelaysaa meesha ay baryaan way la baryaysaa sida riwaayaadka kale oo ay caddaynayaan nabigan wuxuu shegay sal slm calaamadahaas khatarta ah inay soo bixi doonaan oo muxuua qiiqaas dajaalkaas oo noo imaan doona asagoo dhirar badan iyo juuj iyo majuuj iyo saddex dhulgoyn oo dadka la goyn doona mid ka dhici doona qorax kasoo baxgeed mid qorax udhageed ka soo bixi iyo mid jasiiratulcarab ka dhici doona calaamadahaas waxaa u dambeeyay siduu nabigana sheegay sal lla ly slam dab ka soo bixi doonta yeman ka soo bixi doonta dab ka soo bixi doona yeman dabka isaga dadku waxay u kaxaynaysaa dhanka baytulmaqdis xaggeed iyo dhankan shaam ay u kaxayn doontaa weya maxsharkaas waxaa lala jeedaa almaxshar fi dunya waa maxsharka aakhira ma ahan ayb baabu qitaali fiatayn laba kooxood ladagaalala dagaalama ayuu muxuu a u baab yahay dacwaahumaa sheegashadoodana waaxidatun ay kelitahay hal ay tahay weyaan iwaduhuur addajaalina kuwa beenaalayaalkaa soo daahiritaankooda ayuu baabkan u baab yahay daba laba kooxood oo labada kooxoodba dhan inay wada joodaan oy diinta loo nusraynayaan oy wanaagdoon yihiin sheeganayaan digaal ay dagaalami doonaan iyo kuwa been been abuurayaal oo been beenta abuurta oo dajaaliin oo beenalayaal ah oo qaarkood ay nabinimo sheegan doonaan kuwa iyaga soo bixitaankooda ayuu baabkan u baab yahay weyaan xadiidka sideed iyo afartanaad can abi hurayrata radia allahu taala anu arda nabig wuxuu ka wari sal sl wuxuu yidhi laa taquum ma dhici doontaan sacad sacad istaagi doontaan xataa yaqtatila ilaa iska laayaan fi'ataan laba kooxood fa yakuunu ay ahaata maqtalatun isdilitaan cadiimatun aad u weyn geeri aad u weyn baa dhici doonta dacwaahumaa sheegashadan waaxidatun waa keli weeyaan qiyam ma dhici doontaan xataa laga soo saaro ay ka soo baxaan dajaaluuna dajaaliin kadaabuuna beenaalayaal ah qariiba min alaaiina soddon u dhoweeyaan oo aad u tiro badan ilaa soddon ay ku dhow yihiin kulluhum dhammaantood yascum wuxuu sheeganayaa annahu rasulula rasulk al inuu yahay ay sheeganaan weyaan ayadna qiyaamada qiyaamada mxuu calaamaadka lagu gartay ka mid tahay dajaalinta iyo kadaabiintaan intooda badan waxay soo baxeen wakhtigii nabigeena u geeriyay sal l slm xitaa xayaatada marka waa kuwii lala dagaalamay oo waxaa weeyaan musaylamat alkadaab iyo raggii la ah, ay ka mid qaar badanna koleyb inay dambeyan waa laga yaaba baabu karat qatli waxaa ka mid qadyaanka midkaan inkaarta qabay oo mxuu ahaa alqadyaani loo yaqaano oo hindiya kasoo baxay oo nabinimadii sheegtay ayaa ka mid ahaa baabu karat qatli amaba ka mid ah weyaan baabu karat qatli dilka badashadiisa ayuu u baab yahay xadiidka sagaaliyo afartanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anu arda qaacida waxaa taalla raawiga aan marno oonan mxuu ahaa tarjamo loo sheegin saas u ayuu ahaa hakada in raawiga asaga mxu u soo hormaray sidoo kale saxaabada nin kasta maalinta u dhashay iyo nin kasta maalinta soo islaam bitaxdiid lama hawada hayo dhammaan ilan taariikhda gadaal baa laga sameeyey cid daba taagneed nin walbana ma lahan saxabadan aad bay u tiro badnaayeen laakiin umuman inta badan geeridooda waa la yaqaanaa inta badanna mawtimka iyo meesha jiray waa la yaqaanaa inta badanna waa la yaqaana acmaashii iyo islaamku qabtay waa la inta badan marka ishaaraad khafiif oo noocaas ayaan ka bixin doonaa in eh, tarjamadiisa la dul istaago muxuu aad loo sharxana eh, waxaa laga yaba waqtiga inuusan uga caawinaynin muhiimadda inuu muxuu aha saxaabiga dowr lahaa dowrka asaga ahna muxuu waqti fulaan uu dhashay muxuu aha waqti fulaan uu soo islaamay tusaalaan hadii la helo iyo waqti fulaan inuu geeriyooday waxyaabaha la midka ah asaasiga ah. iyo axaadiis eh, la yaqaano oo caama hadduu leeyahy in la sheego taasa ugu muhiimsan ayb an abi hurayrata radi allahu taala anhu waa xadiidka sideed iyo fartanaade can abi hurayrata radi allahu taala anhu arda nabig wuxuu ka wari sal slam qaal nabigeen wuxuu yidhi xadiid sagaal iyo fartanaad weyaan sagaal iyo fartanaad can abi hurayrata radi allahu taala anhu qal wuxu yhi abu hurayra qaala nabi nabigan wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam waladii alih baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahay layatiyanna wuu imaan doonaa u imaan doonaa cala annaas dadka dushooda waxaa u imaan doonaa oo gacankudhiiglaha fii ayi shayin qatala waxuu wax ku dilay ma garanay fii ayi shayin shaykiiseeba uu qatala wax ku dilay walaa yadri uusan garanay almaqtuulu kan dilayna oo muxuu laga gardaran yahayna calaa ay shayin qutila wax lagu dilay uusan garanaynin ayaa imaan doona hadda aragteen qof baa wax dili wax buu layni wax wax ku dili ma yaqaan dad baa la halaagi oo halaagsami waxay ku dhintaan ma garanayaan waad ujeedaan habeen walba haddii dhicin usbuuc walba way dhacdaa waa wax muuqda oo waadixa dad baa laiska layni wa lagu laaya ma garanayaan xitaa qof wuu ku dhinta ma garanay salaaduu ku jiray masjiduu fadhiya darsiguu dhegaysanaaye waa la dilay wax lagu dila ma garanay qofkii kan wax dil xitaa soo dilun baa laleeyay wax ugu dila ma garanay ma yaqaan haddii la weydiiye ma garan kara soo dil bas waay waa imtixaan taagan weyaan baabu qibطati ahli qubuuri dadka ahlu qubuurta ah in la janto oo qofka u tamani u jeclaada meesha ayaga ku jiraan in qofku ku jira ayuu baabkan u baabyo weyaan qabri ayuu qofka soo agmari kadibna wuxuu tamaniyaa qabrigan asaga inuu ahaado heerkaas in la gaaro oo maanta qubuurtan caadigo kryoko iyo meelahan westland ay ku yeelan in qofku intuu soo agmar u yidhahdo qabrigan dadkan maxaan u noqon waaye xanuun iyo fitna iyo dhibaato intaa la eg inay imaan doonto ayuu imaamka u baabaystay amaba uu nabigeena ka warramay sal slm xadiidka kontonaad can abi hurayrata radi allahu tacala anu arda riwayat islam can nebigu wuxuu ka wari sal sl qal nabigeen wuxuu yidhi laa taquumu saacad saacadda qiyama dhici doonta xataa yamura ilaa oo ka soo mara arajulu qofka biqabri rajuli qof qabrigiis ama nin qabrigiis fayaquul uu yidhaahdo yaa laytanii makaanahu yaa laytanii shallaytadaye makaanahu booskiisa maxaan u ahaani waayey oon aniga qofkan meydka oo duugan oo duugmada iyo dhimashada helay aan u ahaan waayey waa fitnada iyo dhibaatada dhacaysa ama mid diineed ha noqoto ama mid adduunya ha noqoto weyaan weliba tan diineed baa u daran xadiidka ama baabu qitaal yahuud yahuud in lala dagaalami doono iyo la dagaalankooda wixii ku soo aroora adilla ayuu halkan u baab yahay weyaan can abi hurayrata radi allahu tacala anhu can rasul wuxu ka wary sal sl qal nabigan wuxuu yidhi laa taquumu saacatu saacadda qiyaama dhici doonta xataa tuqaatiluu ilaa kala dagaalantaan alyahuuda yahuudda ilaa aad kala dagaalantaan xataa yaquula ilaa ka yidhaahdo alxajaru dhagaxi waraahu ka dambeeya alxajaru dhagaxi oo waraahu gadaashiis u ahaaday alyahuudiy yahuudi u ahaaday ilaa uu ka yidhaahdo yaa muslimu muslimu haada kanaytu igu dhuumanaa oo gadaashayda ku dhakana yahuudiy oo yahuudi oo waraa'i gadaasheed ahaaday faqtuluu dil dhagaxii ayaa dhawaaqi doona u hilin doona muslimiintii wayna dhici doontaa dulmigan ay hayaan iyo dhibaatada ay ku hayaan bashariyadda ma muslimiin basan ay ku hayaan basharkao dhan ay ku hayaan hadda fasaadkan aad aragteen iyo beladan iyo waxaan kulli ayaga ayaa daba taagan iclaamka dhan walba haakada yani xuruubtan iyo dagaaladan dhacayaan intooda badan makri iyo khiyaano ayaga ay maleegayaan ay u badan tahay marka dhibkan bashariyada ay ku hayaan heer waxaa gaari doona dhagax xataa inuu muxua muslimiinta u hiiliyo ilahay baa ka argodoona subxana watacaala adilo badan ay ku soo aroortay in muxuu ahaa ilaahay subaa suurat اlisra eh, faida jaa wacdulahuma faida jaa wacdu اlaakhirati waliyadkhul masjid kama dakhala awala mara wahaakada marka adilo badan baa kuso aroortay dulmiga iyo xaaladda ay ku jiri jiraan iyo ilaa bixablin min allah waxablin min annaas waad garanaysaa nimankaas marka baabkooda baab kala weeyaan ilahay wuxuu ku tilmaamay waad garanaysaan imtixaanka lagu tilmaamay iyo sida ay waa raggi ilaahay subxana watacaala tabar imaaro u waayey la kari waayey wax kasta u sheeg waxaa kasta cirka uga soo daaday assallu almanna wasalwa kor lagaga soo daaday malab iyo muxuuah nicmo iyo digaag duban iyo shimbiro duban iyo nicmo dhan kadibna la kari waayey bayt ilmaqdis gala xita kadibna xintatun la istaagay iyo gurguurasho imtixaan dadkaas dad imtiaan bay yihin aqiiqatan intuu ilahay nabi ka soo saaray intuu ilahay u nicmeey wafadalnaahum cala caalamiin cala caalami zamanihim ilaahay subxana wa tacaala zamankoodii ummadda joogtoo dhan ayuu ayaga ka fadli badnaysiiyey intaasoo nabi ah intaasoo wanaaga intaasoo muxuu ahay nicma cirka in lagaga soo dejiyey wahaakada in xataa markii dambe calaamada dulla in daruur iyo buur ahaan dusha loo keeno oo wax alla waxay dalbadaan heer marka dambe ay xishooddarre la soo istaagaan arina allaha jahra ilaahay si cawaan ah iyo bacwaan hoo muuqato indhaha noo saar ay la soo istaagaan waa ragga dhaha ma taqaanaan caamadii iyo waxa maahan waa dadka lasoo dooray waa dadka lasoo dooray oo waacadna muusa raggii ilaahay subxana wa tacala inay gooni ahaan eh, loo soo saaray oo muxagaradkoodii waa kuwa arin allaha jahratan la soo istaagay waa imtixaan mogta nacam ayib baabu karati lmaali maalka badashadiisa iyo khidraar ardi alcarabi carab aradeed inay cagaar noqon doonto ayuu baabkan u baab yahay in maalka uu tiro badan doono ardulcarab oo hadda loo yaqaano ardu saxra meel aad u bannaan saxra loo yaqaano inay cagaar noqon doonto ayuu mxuu aha baabkan u baabaysay imaamka xafidahullah xadiidka laba iyo sideed ee eh, laba iyo kontonaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxu yidhi abu hurayra qaala nebi nebi wuxuu yidhi sala allahu alay ali waslem laa taquumu saacad saacadda qiyama dhici doonta xataa yaktura ilaa uu ka tirabat fiikum dhexdiina almaalu maalka uu ka tirabato weyaan fayafida uu shuma maalka xataa yuhima ilaa ka murjiya raba almaali qofka maalka iskale man yaqbalu qof ka aqbala sadaqatahu sadaqadiisa wa xataa yacridahu ilaa uu ka bandhigo oo fa yaquula uu yidhaahdo alladii kii yacriduhu uu bandhiga caleyhi dushiisa laa araba dan iyo xaaja lii aniga ima sugnaanin weyaan dan kama li waxaanad maalka inuu sumi doono oo tiro badan doono waxaa weeyaan qofkii zakada iyo xoolaha sadaqo kala bixi lahaa cid ka qaatu waay haddana waad aragteen sadaqadii mxuu ahaa cid lala gaarila sooma iyo zakadii waqtigaana maalkia tiro badana ilaa qofka ay murugeliso cidda ka qaadan lahayd markaasu le hebel ga qaado markaasu le danka melihi hebel ga qaado danka melihi hebel haakada uu la rafaado qoorta ay u cid ka qaadato waayo nacam zaada wuxuu ku kordhiyey fii riwaayatin riwaayad oo limuslima muslim uu wariyey waxataa tacuuda ilaa ay kaga soo laabato ardulcarabi carab dhulkeeda uu kaga soo laamo muruujan dhuldaaq dhuldaaq oo barwaaqa oo cagaar ah iyo anhaaran webiyaala riwaayadan dambe oo imaam muslim uu leeyahay nabigan uu ka warina calayhi salaat slaam uu soo saaray uu leeyahay xataa tacuuda ardu alcarabi muruujan wa anhaaran oo wax la yaab leh nin la yidhaahdo hal malkoor la yidhaahdo oo qolyahan eh, reer maraykan oo ragga eh, howlahan dhulka iyo cilmi geologiaga wax muxuuaha ka qora ka mid ah, ayaa wuxuu qoray dictooradiisii risaalo wuxuu ku qaatay arubcu alkhaali rubcu lkhaali meeshaan loo yaqaano oo saxaraho dhowr kun oo kilomitr oo sacuudiga iyo yeman iyo umaan iyo udhexayso oo bacaadka iyo muxuu ahay saxaraha lagu dhinto meesha ayada ayuu muxuu aha ka qoray risaaladiisii amaba ruuxadiisii dictoorada ahed ka qoray marka ninka isaga ah ayaa wuxuu leeyahay wuxuu gaaray baaritaan kadib wuxuu leeyahay saddex soddon iyo oo sano ka hore intii udhexaysay meeshaan waxay ahaan jirtay rurubc khaaligan iyo jasiirat alcarab waxay ahaan jirtay webiyaalo aad u tiro badan iyo meelo cagaar ah, ah iyo waxaa weya buxeyraat meelahan lake victoriadan iyo meelo noocaas ahaan jirtay ayuu leeyahay saas ayuu leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay markaas maray ahayd mar labaadna ilaa an kun oo sano inta udheayso waa baaritaan uu sameeyey toban kun ilaa shan kun udhexayso ka horena ayadna saasoo kale meel webiyaal ah oo barwaaqo oo noocaas ay ahaan jirtay saas ayuu leeyahay majalada afaaq cilmiya la yidhahdo cadadkeeda eh, labaiy afartanaad safxada shan iyo tobanaad ayaa wararka asaga ah uu ku qoran yahay weyaan sidoo kale eh, satelliteka waxyaabahan eh, waxaa lagu ogaaday marka qofka koror iyo wax laga fiiriyo waxyaabaha satellite tabcan kamerooyin ku qaar waxaa laga yaaba inay dabaqaadka dhulka ay hoosu galaan laga yaabaa oo wax badan eh, waxay caddaynaysaa arrinta iyada in meeshaan meelo eh, webiyaal iyo ay ahaan jirtay marka nabigan wuxuu yhi alai slat slaam xataa tacuuda ilaa ay kaga soo laabato ardulcarabi muruujan wanhaaran lidalika culimada ijaaz cilmiga sheekh cabdalla iyo raggiisa arrinta ayada aad bay uga hadlaan oy leeyihiin waa mxua ah xaqiiqa cilmiya mucjiza nabawiya inay arrintaada jirtay oy jiri jirtay oyna soo noqon doontana dee talaaba cadaynu ah weyaan nabigeena inay eh, soo noqon doonta cadeeyey annaga waa rumaysan hadal ma lahan lakiin ay jiri jirto xataa tacuud cawd waxaa la yidhaha qofka meel ku soo laabta meel uu joogi jiri waa sooma marka saas ayuu xadiidkaana caddaynaa weeyaan ayb baabu khuruuji naari dab ka soo bixitaan oo ka soo baxa min ardi alxijaazi ardi alxijaaz waa ard haddaan ka warramaynay oo muxuu aha taa'if iyo maka iyo madiina iyo mantiqadaas ayaa ard alxijaaz haaliban loo yaqaanaa loo yaqaanaa weyaan marka ard alxijaaz dab ka soo bixi doona ayuu u baab yahay baabkaana xadiidka saddex iyo kontonaad can abi hurayrata radi allahu tacala an ana rasul rasulka al sal la slm qaal rasuulkana wuxuu yidhi laa taquumu ma dhici doonta oo ma istaagi doonta asaacatu saacadda qiyaama ma dhici doonta xataa takhruja ilaa ay ka soo baxda naarun dab min ardi alxijaazi ard alxijaaz oo maka iyo madiina iyo aaif mandiqadaas ayaa ardalxijaaz marka arladaas ilaa ay dab ka soo baxdo oo tudiu ay iftiimiso tudiiu iftiimisa iyada dabka asaga iftiimiya acnaaqa alibili geela qoortiisa iftiimisa oo bibusra meesha la busra waa mantiqat xowraan meel loo yaqaano oo koonfurta suuriya hadda ku taalla dabki ka baxay ard alxijaaz ayaa waxaa weeyaan habeenka iftiinkiisa iyo holaciisa awrta iyo geela muxuu ahaa jooga meesha la yidhahdo ama busra loo yaqaano meeshaas geela jooga arda sham suuriya halkaa jooga ayaa qoortiisa dabkii holaciisii ilaa muxuuah uu ka iftiimiyo oo dabka markii la shido ama nalka wuxuu qabanaa derbiyada iyo meelaha sooma sidaas kale ay qoorta geeli uu ka iftiimiy ayuu nabiga aleh slat arinta ayada imaam nawwi caleyh ramat ullah fii sharxi fi hada alxadii ay wuxuu leeyahay arinta ayada waxay dhacday anagoo joogna fii zamanina hada marka hijrada nabiga n sal la alay slm lix boqol iyo afari kontonkii ayay dhacday uu leeyahay ayay dhacday arrinta ayada waa arrin macruufa madiina ay ka dhacday madiinat rasulillah sal l slm xilliga ayay dhacday fulokaano iyo burkaano ayaa mxua qaraxday kadibna burkaanadii mxuu ahaa iyo qaraxeedii dab waxaa kaca ah marka aan caadi ahayn ilaa qiyaamada inay dhacayso ila xadiidkani waxaa laisla doontay xadiidkani waxaa laisla doontay iyo waxaa weeyaan dhicitaankii ilaa dadkii dhan ay wada tooba keenaan oo masjidka lagu soo xaroodo oo dhowr bilood madadkii u saas u kaca oo magaaladii dhanba ay muxuu ahaa go'doon ay gasho hadeertaan markii madiine aad tagto oo dhanka qorax ka soo baxgeed u baxda ood buurahaas dhankaas u yarbaxda taqriiban xitaa magaalo afkeeda weyaanba magaalada xuduudka xaramka wax yar aad kasii baxaysaba dabkii isaga ahaa waadiyihii soo rogmay waa adiyihii soo rogma oo dabki oo weli sida iskugu degan ayaa ku yeela oo isleedahay meesha madhooba markaad ku istaagto waa folokaanadii iyo qaraxii dhacay oo nabigeena sheegay sala allahu aleh wasalam qofka hadda madiine taga dhankaas qorax ka soo bax aggeed xara sharqiya meesha loo yaqaana dhanka u baxa wuu arkayaa buurihii dhan ayaa muxuu aha waxay noqdeen dab socda ayay noqdeen hadda folokaanooyinkan dhac waad aragteenoo yutubyada hadaad gashaan waad arki kartaan oo webiyaal socdo anhaar oo muxuu ahaa dab hoo socda arki kartaan marka mucjizadaas oo nabigeena sheegay sala allahu alay waslem waa mucjizo dhacday xijaas dabkaas ka kici doona oo ilaa halkaasa laga daawan jiray oo muxuu ahaa shaam qofka jooga xawraan iyo mxu meesha la busra ay ragga jooga halkaasaa laga daawan jiray dabka holciis meeshuu gaara dherarkiis meeshuu gaaray ahla madiinao dhanna madaalimta hay celiyaan waawida toobakeen magaaladay soo waxay soo wada galeen masjidka nabiga alai sl slam ilaa intaas muxuu ahaa heer waxaa dhacday layaab lah ee qori haddii la geliyo qorigama gubays qoriga dabkamlwaaoo ah, ah, kale hadii saa loo geliy ma gubaysa laakiin dhagax haddii la geliy wuxuu noqonayaa biyuu noqonaya waxyaabaha layaab kale oo dhacay ka ahayd raggii ka warramo taarikhda ayada joogay ay arrinteeda ka qoreen weyaan baabu khuruuji dajaal dajaal soo bixitaankiisa ayuu u baab yahay iyo wa ciisa calayhi salaam nabi ciisa soo degitaankiisa xadiidka afar iyo kontonaad can ibni cumar radi tacala anhuma qal wuxu ibn cumar qaama waxaa istaagay rasul rasuulka alla istaagay fi dadku dhex istaagay nabiga dadka ayuu ka dhex kacay sala allahu alay waslam faanaa wuxuu ammaanay cala allah allaweyne ayuu ammaanay bimaa shay iyuu ku ammaanay huwa allaweyne ahluhu ehel uu yahay wanaagga iyo sharafta iyo cadamada iyo mxu malakuudka iyo quduusnimada iyo tanziiha rabbi uu leeyahy ayuu nabiga ku ammaanay sal slm lidalika qofka muminka waxaa wanaagsan markuu wax ka hadla amaba waxyaabahaas khutabta iyo howlahaas in allah subxana wa tacala ammaantiisa la hormariy aad bay u fiican tahay iqtidaa binabi sal slm uma intaa kadib dakara wuxuu sheegay nabiga ala sl sl adajaaldajaal ayuu sheegay dajaal marka la yihah nin walba uu yaqaana nin walba u yaqaana oo waxaa weyaan maxaa salaad kastoo tukano salaad kastoo la tukada oo min fitnat اlmasiix addajaal weyaan salaad kasta toban iyo todobada mxuu shanta salaadood tukana maalinta iyo sunanta waa lagu daraa marka ninaan aqooninba waa yaryahay tafaasiishiisa nabiga cadayna alay sl slam uma intaa kadib dakara nabigu wuxuu sheegay addajaal dajaal ayuu sheegay faqala wuxuu yidhi aniga la undirukumuuh waan idinkaga digayaa dajaal aniga oo nabi maxamed a ah idinkaga digi wamaa min nabiyin nabina ma jira ilaa haddii uu jira andara wuu kaga digay qowma qoladiis ugu digay laqad andara wuu ka digay nuuxun nuuxuu ugu digay qowma qoladiis ugu digay walaakinii aniga aquulu lakum waxaan idiin dhahayaa fiihi dajaal qowlan qowl ayaan idiin dhihi eray qowlkaasoo lam yaqul uusan dhihin nabiyu nabi liqowmi qoladiis uusan dhihin nabi walba dajaal iska ilaaliya uu dhihi jiray laakiin ani arrin dheeri ah oo ambiyada ay qoomkooda waxaad ogsoon tihiin annahu dajaal ama aad ogaataan taclamuuna waxaad ogaataan annahu dajaal acwaru inuu ilwariisho leeyahay amaba uu ilaawo yahay ogaada wa ana allaha alla weynaan lays biacwara allana cawar ma ahaanin ayuu nabi yihi sala allah alay slam tacala allahu can dalika culuwan kabiira inaad alla subxana wa tacaala cayb iyo naqsi yeesho marka dajaal calaamadaasuu nabig ku shegay sal l slam in isha uu laayahay ilaawo inuu yahay wariisho inuu leeyahay ayuu nabiga caday alayh slat slam wafii riwaayatin limuslim riwaayad imaam muslim uu wariyey ana rasul rasulka sal slm qaal nabigan wuxuu yidhi yowma man xadara uu ka digay annaas dadku ugu digay addajaala dajaal ugu digay muxuu yidhi nabiga inahu isaga maktuubun waxaa ku qoran bayna caynayhi labadiis indhood dhexdooda waxaa ku qoran kaafirun saasaa ku qoran labadiis indhood dhexays waxaa oo arin karo o arki karo man kariha qofkii naca camalahu dajaal shaqadiisa qofka naca oo muminka waan macnaheedu qofka mumina ah, oo dajaal aan ogolayn ay arina haddii marka ay ku muuqato gaalnimadiis ay ku muuqato kaafirun ay ku qoranta waxad u raaci maxayta marka maba jirto wey insha allahu tacala aw ilahayna mama gaarsiiy subxana wa tacala aw yaqra'uhu waxaa akhrinaa kullu muminin qof kastoo mumin ay akhriyin wa qala wuxuu yidhi taclamuuna taclamu waxaad ogaataan anahu lan yara inuusan arkayn anahu hani lan yara inuusan arkayn axadun qof oo minkum idinka idin ka mid rabbahu rabbigiisa caza wajal caza aalib ahaaye wajalla weynaaye weeyaan xataa yamuuta ilaa uu ka geeriyoodo taas ogaada haddii marka habeenkii aad ruyo ku aragta ilaaha gaada yaan ahe tusaale ahaan macnaheed waxaad arkaysa ilaah maahan waa ibliis iska iska ilaali dad baa saas ku diloobay inta loo yimida lagu yidhi ilaah gaana iska dhaaf salaato ilahay gaada baan ahay wa halkaas ka waa min ashayaan qowla waaxida marka qofka in waxyaabahaas iska ilaaliya waa arrin khatara arrin loo bahan yah weyaan xadiidka han iyo kontonaad can cuqbata bni camrin waxaa la wariyay abi aclaba weyaani radia lahu abi mascuudin ansaari radia allahu tacala canhu arda saxaabigaas waxaa la yihahdaa cuqbat ibnu camr ibnu aclaba abi mascuudin alansaari radia allahu tacala canhu arda wuxuu ahaa raggii alcaqaba aaniya meeshii dowladdan islaamka oo madiine ka dhisantay lagu onkay oo lagu asaasay waxay ahayd jamrada caqabao hadda dhagaxla tuura dhagax tuurka meesha ah, halka ayada habeenimo uu kula ballamay alai sl slam toban sanadkii koobaad sanadkii labaadna toddobaatan iyo laba ay laba weliba haweenka yihiin dumar ay yihiin ayuu nabigeena kula ballamay calahi salatu slam marka toddobaatanka oo ree ansaareed oo nabiga la balami ayuu kamid mid ahaa weliba wuxuu ahaa ood kaga duulay ragga kale asqaruhum waaxdathum sinan xagga dadana isaga ayaa ugu dayaraa radia allahu anhu arda e ninka isaga ah waxaa loo yaqaanaa albadri inta badan ayaa lagu sheegaa laakiin badr muusan xaadirin muusan xaadirin laakiin meesha bader la yidhaha ayuu degay e, khilaaf ayaa ku sugan sanadkii uu geeriyooday radia allahu anhu arda qaar waxay leeyihin sagaal iyo soddonkii qaar afartankii qaar afartan iyo labadii qaar afartan iyo iyo madiine ayuu mid ka ku geeriyooday ayaa leeyahay nabigeena sal slam xadiis aad badan ayuu ka wariyey culimada saxaabada nabigeen ayuu ka mid ahay sal allahu aleh ali waslm radia allahu tacala anu arda ninka la yidhaha cuqbat ibni camr abi mascuudin alansaari anahu qaala wuxuu yidhi lixudayfata xudayfa ibnulyamaan saaxibi sir rasul lah sal slm wuxuu ku yidhi alaa tuxadiunaa mimaad nooga sheekaysid alaa tuxadiunaa maad nooga sheekaysid maa axadii ama xadii oo samicta aad ka maqashay min rasulilah rasulka sal slm wix nabiga aad ka maqashay maad noo sheegtid qaala wuxuu yidhi inii aniga samictu waxaan ka maqlay yaquul nabiga isagoo leh inamaa dajaala dajaal maciis ayuu ahaaday idaa kharaja markuu soo baxa maa ambiya iyo wanaaran dab dajaal wuxuu wataa oo la socda ood gacanta ku haystaa biyo iyo iyo dab weeyaan fa ama aladii kii yaraa ay u arkaan annaas dadka annaha iyada annaaru dab inay tahay famaa un waa biyo baaridun ay qabooban wa yara naas dadka ay u arkaan anahu isaga maaun baaridun biyo qabo inay yihiin fa naarun waa dab oo tuxriqu dadka gubays weyaan faman adraka qofki alo minkum idinkin ka mid a falyaqac ha ku dhaca filadii kii ha ku dhac yara waa ka anaha iyada naarun dab inay tahay fa inahu isaga cadbun waa mid macaan oo baaridun aad u qabo weyaan waa wax bishaaro ah ninkii uu socdaa dajaal ahaa afartan maalmood waa noo iman doontaa wuxuu wataa dab holca oo aad u kul sida muuqata iyo biyo aad u qabooban webi ahaana marka nabig wuxuu yidhi alai sla slam haddii arrintaa aad gaartaan qofka kan dabka ah oo holca ah, ha ku dhaco waa biyo aad u macaan oona qabow badan oo wanaag badan weeyaan yuusan u dhowaanin kan muxuu aha dabka ah kan qabow cafwan qabow yuusan u dhowaanin weyaan saasuu nabigeena cadayna alayh slat slam ayib xadiidka lix iyo kontonaad can nawaas ibni samcaan waxaa laga wariyey ibnu khaalid ibnu camr alcaamiri alkulaabi weeyaan ninka la yihahdo annawaas ibnu samcaan ibnu khaalid ibnu cumar alcaamiri alkulaabi wayaane ninkaas isaga ah gabadhii kulaabiyada ahayd oo nabigeena calayhi sala slaam intuu guursaday kadibna markuu eh, habeenkii aqalgalkii gurigii u tagay kadibna tiri ilaahay baan kaa magangelayaa kadibna uu nabig yidhi alai sl slam laqad tacawadti bicaiim alla aad u weyn ayaad magan gashay markii uu nabiga furay alayh sla slam gabadhaas kulaabiyad ah walaalkeed weeyaa ninka la nawaas ibnu samcaan radia allahu tacala canhum jamiican ninkaas wuxuu geeriyooday fii xuduudi hamsiin sanadka jirada nabiga marka ayad cala sl slam meelaha ayuu ku geeriyooday wuxuu degay deegaankiisa wuxuu ahaa ashaam arda shaam ayuu ahaa halkaas ayuuna ku geeriyooday radia allahu tacala canhu arda wuxuu yidhi nawaas ibnu samcaan dakara wuxuu sheegay rasuula rasulka ale sal l slem addajaala dajaal ayuu subax subaxyada ka mid ayuu nabiga dajaal sheegay radia allahu taala dajaal ayuu sheegay nabigana sal alla slam fakhafada hoos buu u dhigay fiihi isaga warafaca warafaca korna waa u qaaday nabiga alai slam hoos buu u dhigay macnihiis waxaa weeyaan inuusan macno lahayn uusan waxba qof mumin ka qaadi karin uu tabar daran yahay uu daciif yahay ayuu nabiga caddeeyey khafdiga taas weeyaan warafaca marna wuxuu wata dabka iyo webiyada iyo kunuusta iyo socodka tirada badan iyo waxyaabahan mxua khawaariiqda ood la imaada ayuu nabiga marra kor u qaaday taas waa riwaayada waa mxua tafsiir tafaasiirta ka mid ah. sidoo kale nabiga codkiisa kor buu qaaday aad buu kor u qaaday ilaa ka tacbo uu ka daalo kadibna hoos ayuu dhigay markii la maqli waay haddana kor buu qaaday labadaba waa lagu fasira weyaan hoosna waa idinkugu qoranta arintayada hoosna ka fiiri waa idinkugu qoranta arintayada weyaan nacam faafada nabiga hoos buu dhigay fiihi xaalkiisii shanigiisa warafaca korna uu qaaday xataa dananahu ilaa aan ka malayna fii aa'ifati nahli geedtimireedyada qayb ka mid inuu ku jira oo dajaalkii inuu halkaanba joogo oo kaadkuu noo saaran yahay kaabiguu noo jooga ilaa aan ka malayna weyaan falamaa ruxnaa markaan ka tagnay falamaa ruxnaa markaan aadnay ilayhi isaga carafa dalika arrinkaas wuxuu ka gartay fiina anagu naga gartay cabsidii iyo khatartii aan dareennay wejigna faqal wuxuu yidhi maa shanukum war maxaa idin daaray qulnaa waxaan yaa rasuul ahyow dakarta waad sheegtay dajaala dajaal ayaad sheegtay hadaatan aroortii ayaad sheegtay weyaan fakhaadta hoos baad u dhigtay fiihi shanigiisa warafacta korna waad u qaaday weyaan xataa dananaahu ilaa aan ka malayna fii taa'ifati nahli geetimireedka qeyb ka mid ah muxuu ahaa inuu ku jiro ilaa aan ka malayna weyaan fa qaala nabigeen wuxuu ahayn ayaan liga cabsi badan yahay ayaa igala cabsi badan hayru dajaal dajaal midaanan ahayn ayaa akhwafunii igala cabsi badan alaykum dushiina weyaan dajaal waxaanan ahayn ayaan idinkaga baqayaa ee dajaal baqitaankaan ka qaba waa yartahu nabi kala jooga alai sl in yakhruj hadduu soo baxa dajaal wa ana fiikum anoo idin dhex jooga nabi maxamed alayh slat fa ana aniga ayaa xajiijuhu la xaajoona oo la murma duunakum adinka sokodiin adinka hawl idinma taala aniga isu kindaye aniga iyo dajaal dhexdana ka bax aniga hawl ka qabani waya nabiga asaas yir alayh sala slam wain yakhruj hadduu soo baxa fiikum aniga dhexdiina aanan joogin fa imru'un qof la arka xajiiju nafsihi naftiis isaga ayaa ka doodi oo looyar uu noqoni oo difaaci abukaato isoo noq adi isdifaac ayuu nabig yir alay sla slam alla weynana khaliifatii isaga ayaa igaga dambeeyo calaa kulli muslimin qof la arko muslima isaga ayaa muxuu ahaay magan iyo ammaano ummadayda muxua u yihiin weyaan oo aniga maadaama aan ka dhexbaxay isaga dajaanla markayduu soo baxay ilaahay baa qof kastoo mumina ayaa wakiil ah oo igaga dambeeya weyaan oon ku hadlaynaya saasuu nabig kala jecl alai slat slam inahu dajaal shaabun waa wiil dhallinyaro ah. qatatun aad u timi adag caynuhu indhihiisana daafi'atun ay soo baxsan tahay caynuhu ishiisana aafiatun ay soo baxsantahay ay soo taaganta weyaan nacam waa wax aad u qaabdaran sida muxuuah indhihiisa ay yihiin iyo ilwareysaha iyo cawarnimada iyo mid soo baxsan iyo wixiis wax khariban wa kaanii waaba anoo ushabihu ku shabaha bicabdilcuza ibnu qaطanin ninka cabdilcuza ibnu qaطnin la yihahda ayuu ninkaas u egyahay weyaan nabigu ku shabahay alayh sl slam ninkaas ree khusaac nimanka la dhihi jira hooyadiina ma taqaanaan khadiija binti quwaylid radia allahu tacala an arda zawji nebiy ayaa muxuu ahaa gabadhaas oo nabiga alai sl sl xaaskiisu aad ku jeclaa la dhalatay ayaa hooyo ah ninkaas saxaabi ayuu ahaa xitaa riwaayaadka qaar waxay sheegayaan inuu nabigu u yimid oo yidhi nabi allow shabihiisa iyo ekaashadan u ekahay nin kale dajaal wax miyaga dhibaysaa markaasuu yidhi say kaaga dhibi adi nin muslimlaata isna waa gaal xaggeed iskaga imaanaysaan laakiin shabaha un nabigu taqriibuu samaynayey uu soo dhoweynayey nabiga alai sl slam laakiin timrada wax meel taagan oon dhaqaaqaynin oon salaad muxuu ahaa oon salaad iyo soon iyo tawxiid iyo laga rabin sooma isaga min shay la yusabix bixamdi tasbiixa la imaado oo muxuu ahaa makhluuqaha ka mid noqda marka tashbiiha laysa min kulli wajhin waxaa laga yaabaa bacd aljawaanib inay tahay ninkaas saxaabiga nin saxaabi aad u qiimo badan ayuu ahaa radia allahu tacala an arda ayib kaanii waaba ana ushabihu u ekaysiiyo bicabdilcuza ibnu qatani ninka la yidhahdo oo reer bani khusaaca ahaa faman adraka qofka haleela oo minkum adinka idin ka mid a ah la kulma falyaqra daawadiisa waabatan daawo kale uma baahna falyaqra ku akhriya caleyhi dushiisa fawaatixa suurati alkaafi suurat alkaafi qaybteeda hore iyo bilowgeeda ha ku akhriyo inahu ninka la yidhaahda dajaal khaarijun wuu soo bixi doonaa khallatan meel u dhaxayso bayna ashaami walciraaq ciraaq iyo shaam meel udhexaysa khallada macaani badan baa lagu sheegaa meesha udhexaysa boos meel magaceed waa noqon kartaa meel udheayskadha markaisudhibin inta kale inahu isaga khaarijun uu soo baxaya khallatan meel udhexaysa bayna shaam walciraaq facaaa markaasuu fasaadinaya uu soconaya caydka caadka waxaa weyaan caa socod fasaad uu ku jira facaa wuu soconaya uu fasaadinaya yamiinan midig iyo wacaa wuu soconaya shimaalan bidax yaa cibaadallah addoommaha allow fahbutuu war sugnaadaay war islaamnimada ku dhegnaaday haka caranin diinta haka caranin qulnaa waxaan idhi yaa rasuulahyow wamaa lubtuhu nagaashadiisa maxay tahay filardi arrada uu ku nagaado qaala wuxuu yidhi nabigeena calayi sla slam arbacuuna yowman afartan maalmood bas ayuu adduunka joogayaaba dajaalkaanaad aragteen oo nebi nuux calayhi salaat slaam ilaa nebi maxamed calayi slat slaam ilaa ummaddii muxuu ahaa intaas looga digaayey afartan maalmood bas adduunka dhan buu joogay laakiin afartan maalmood oo fasaad meel uu ka reeba ay yartahay weeyaan arbacuuna yowman afartan maalmood yowmun maalin ka sanatin waa sanadoo kale wa yowman maalina ka shahrin waa biloo kale wasaa'iru ayaamihi ayaamihiisa kaloo soo haray ka ayaamikum ayaamihiin oo kale weeyaan qulnaa waxaan idhi yaa rasuulahyow fadalika alyowm maalinka isaga ah alladii kaasoo ka sanatin sanadkoo kale ah atakfiina fiihi ma nugu filan tahay salaatu yowmin maalin salaadeed ma nugu filan tahay qaala wuxuu yidhi laa maya uqduruu u qadara lahu asiga qadrahu qadarkiis u qadara weeyaan oo salaaddii saacad iyo waxaad fiirsataanba salaaddii duhur iyo salaad muxuu ahaa wahaakada salaawaadkii mid walba xilliga ay geli jirtay intaad qadartaan tukada weeyaan oo intaad tidhahda afartan eh, hal sanoo kaamil ayaan shan salaadood tukana ma soconays ma soconays weeyaan qulnaa waxaan yaa rasuulahyo wamaa israacu degdegiisa muxuu fi lardi arrada arrada uu ku degdega say tahay intuu markii socod la yidhahda socodkiisuu ahaanaya qaala wuxuu yidhi kalkayfi waa roob oo kale oo istadbaratu ay gadaal kaga timid arriixu dabayl roob dabayl ay gadaal ka wado soo degdeg kuma socdo saasoo kale ku socona weyaan fa yatii wuxuu u imaan doonaa cala alqowmi qol u imaan doonaa fa yadcuuhum bihi way rumaynayaan oo waystajiibuuna way ajiibayaan oy ka war lahu isaga fa wuxuu farayaa marka assamaa samada ayuu farayaa fa tumtiru markaasay roob soo daynaysaa waalarda arada ayuu farayaa fa tumbitu markaasay daaq soo saaraysaa fa taruuxu kadibna usoo eh, hoyanaysa oo usoo caraabaysa u imaanaysa calayhim dushooda kuwa iyaga saarixatuhum saarixada waxaa weyaan xoolaha foofay weyaan saarixatuhum xoolahoodii foofay ayaa usoo hoyanaysa oo u imaanaysa weyaan galabtii awala maa shay kan ugu dhirir badan kaanat ay ahayd duran xagga kuraska oo subaxdii geelii muxuu ahay baxay oo kadibna galabti soo hoyday kuras ahaan aad buu u kuras weynaana weyaan awala shay kan ugu dhirir badan kaanat ahayd duran xagga kuraska wa asbaqahu ay ugu kaamilnamo badan tahay kaamilnimo badan tahay ugu weynaan badan tahay duruucan xagga candhada oo caanaha candhada qaadaysa iyo mxuu ahaa naansaha xoolaha aad ay u ballaaran wa amadahu ay ugu mxuu ahay ziyaado ay ugu kuusnaan badan khawaasira xagga kiliyaha oo neefka markuu aad cunta usoo cuno kiliyihiisaa saas u fuura candhadiina mxuu aha caano badan ayaa soo gala kuruskiina dee mxuu aad buu koraya marka xoolihii intay roorti baxaan ayaa iyagoo aad u burbuuran oo aad u caano badan oo waxaa weye aad u dhagan ay usoo noqonayaan weyaan waa kuwii rumeeyey ayb uma intaa kadib waa kuu rumeeyey saasuu samaynaya uma intaa kadib yati wuxuu imaanaya alqowma qol u imaanaya fayadcuuhum uu u yeeraya wuxuu ugu yeeraya gaalnimo inay ilaahnimo u rumeeyaan ilan dajaalka ilahnimo uu sheeganaya sifaadkii dhan oo ilaahay muxuu ahaa lagu yaqaanay lama imaan kara laa shaka laakiin sifaad oo ilaahay mooyna uusan qof kale samayn karin sida muxuu ahaa la yaqaano ayuu muxuu faraya cirki ayuu lees roob soo deg rooba soo daaya hadda maanta haddii qof bini adam qof buu doona sida noo doonta wuu noolaynaya sifaadka waa sifaad ilahay subxana wataala ugu yaqaan marka shubha culus ayuu wataa fidno ka weyn intuu nabi aadam khalqay ilaa qiyaamada ka dhac dajaal ma jirta iyuu nabiga cadday alai sla kale marka ninka isaga ah, kadibna uma yaati wuxuu imaanaya alqowma qol u imaanaya wuxuu u yeerayaa in ayaga ah asaga ilahnimo u rumeeyaan fayurduuna caleyhi qowlahu ku radinayan waxay leeyihin kama soconaysa fayansarif canhum wuu ka laabmaya fayusbixuun waa bariisanayaan mumaxiliina iyagoo abaaraysan abaar ay ku dhacday weyaan aad iyo aad roobla-aan iyo abaar iyo wadanka dhan u ka qaladay laysa uusan hayn biaydihim gacmahooda shayun shay min amwaalihim maalkooda dhan baa laga qaadaya wuu ka soconaya maalka wuxuu raacayaa dajaal ayuu raacaya weyaan subxana allah wayamuru wuxuu soo mari doonaa bilkharibati meel laga guuray magaalo meel ahaan jirtoo burbursan ayuu soo maraya fa yaquulu laha wuxuu ku dhahaya khiribadii akhrijii kunuusiki kanzigaada bangiyadaada dahabkaada wixii kugu fatatbacu kadibna waxaa dabagelaysa kunuusuhaa bangiyadeedii iyo wixii aasnaa oo dahabkii dhulka ku jiri oo dhan ayaa soo raaci weyaan iyo wax alla wixii wanaagsanaa oo xoolaha meesha ku jiray kayacaasiibi naxli shinida koox kooxdeeda weliba kuwa ragga ayaa caasiib loo yaqaanaa si ay u socotoo kale ay u dabagelaysaa weyaan saasay u dabagelaysaa uma intaa kadib wuxuu u yeeray rajulan buu u yeeraya mumtalian ka buuxsan shabaaban dhallinyarnimo aad u xoog fayadribu kadibna markaasuu ku dhufanaya bisayf uu ku dhufanaya fayaqtacu wuxuu kala goynaya jazilatayni laba qaybood ayuu kala mxua goynaya ramyat algharadi kabdhiga amaba toogta geedka loo shayga loo dhiga oo la toogta inta la toogtoo kale ayuu muxuu ahaa intuu jiroo kale ayuu muxuu aha kala tuuraya markuu kala jara midna wuxuu tuurayaa toog iyo falaar meel la gaarsiiya amaba xabad waxay noqotaba kana saasuu gaarsiinaya saasuu kala tuuraya ninka intuu dhexda kala jaro saasuu kala muxuu ahay rido ayuu qaybna ku tuuraya halkaas qaybna ku tuuraya meel kala fog ayuu saa ugu tuuraya weyaan uma intaa kadibeed wuxuu u yeeraya fa yuqbilu soo jeesanaya ninkii yatahalow wayatahalal wejhu wejigiisu iftiima ninkii la kala tuuray oo dhanna lagu tuuray muxuu halkaas dhanna halkaa lagu tuuray ayuu lehaye hebelow imow waa isku dhegaya qofkii isagoo wejigiisu birbirqaya ayuu soo jeesanaya weyaan subxaan allah yadxaku isagoo qosli weyaan fa baynamaa goor huwa isaga kadalika arrinkaas uu ku sugan yahay id bacaa allah ilaahay baa marka soo bixiyo oo soo bixiyey ama soo bixiyo almasiixa bna maryam kii muxuu ahaa masiixa ahaa oo ina maryam ahaa waa nabi ciisa alayh sala slam calaa nabiyina fayanzilu markaasuu soo degaya cinda almanaarati albaydaa manaaradda cad agteeda ayuu kusoo degaya sharqiya dimashq dimashq magaalada la yihahdo suuriya magaalamaahd u ah waxaa weeyaan dhankeeda qorax kasoo bax aggeed ayuu kusoo degayaa bayna mahruudatayn laba go oo waxaa weeyaan raangin la mariyey oo la huruudeeyey ayuu muxuu ahaa dhexdood ahaanaya oo laba go oo noocaas ayuu wataa weeyaan waadican isagoo saaray kafayhi labadiis calacalood ala ajnixati malakayni laba malag garbahood ayuu saa u saartay weeyaan laba malag ayaa wado galbinaysa saas garbahood ayuu muxuu gacmaha ugu wataa weeyaan idaa aطa'a ra'sahu markuu madaxiisa raaraciyo qara biyo ayaa ka daa'a weyaan nabi ciise calayi slat slam waidaa rafacu markuu kor u qaadana taxadara waxaa ka soo daata minhu xaggiisa jumaanun kuskus ayaa ka soo daato oo ka lulu lulua iyo waxaa weeyaan geedaha lula waxaa weyaan muxuu ahaa taqriiban waxaa is leeyahay almaaska hadda ay yidhahdaan oo kale ayaa laga yaabaa in muxuu aha u dhowdahay luluna somalida way dhahaanba marka na jawhar axsanta marka ka lulu jawhar oo kale marka waxaa soo di'i biyo kuskuus ah oo sida jawhartii oo kale ah ayaa kasoo di'i weyaan madaxiisa qoyan mala saas weyaan falaa yaxilu uma banaana likaafirin gaal uma banaana oo suuragal uma ahan yajidu dareemo riixa nafsihi ama riixa nafasihi neeftiisa udugeeda iyo shiirkeeda dareemo ilaa haddii ay dhacdo maata wuu dhimanaya wa nafasuhu neeftiisana yantahi wuxuu ku ekaanayaa oy gaaraysaa wayaane xayu yantahi meeshuu ku ekaada darfuhu aragiisa qofka hadda haddii arag la yihado hadda dhulkaa la baneeyo qofka waxaa laga yaabaa inuu muxuu ahaa ilaa meel aad u fog meel inuu arki kara ilaa soddon afartan konton kilomitr meel noo jirta inuu qofka gaarso suuragal maaha marka meesha banaankeeda iyo buurta taaganiya laga yaaba ay ku xihan tahay marka meesha aad marka nin alla ninka gaala oo marka neefta ay gaarto toosuu dhimanaya nabiga alai slat slam wax cajiib ah. kadibna wuxuu raadinayaa dajaalkii fayalubhu raadinaya nabciisa hu dajaal ayuu raadinayaa xataa yudrikahu ilaa kaga hale oo kaga daba taga bibaabi ludin meel baabudludda la yihahda waa oo baytlamad isku dhegan fayaqtulu markaasuu dilaya uma yatii riwaayaadka qaar waxay leeyihin markuu arka fayaduubu kamaa yaduubu almilxu fi lma wuu dhalaalaya markuu nabi ciise indhaha saaro cala uul wuu dhalaalaya sida ay u dhalaasho cusbada si ay biyaha uga dhalaasho u dhalaalaya ayuu nabiga riwaayo kale ku cadaynaya alayh sala slam fayaqtulu wuu dilaya weyaan uma ya'tii wuu imaanaya ciisa bna maryam qowmun qolo u imaanaya <clears throat> qad casamahum allah low ka ilaali minhu xaggiisa dajaal laga ilaaliyey fayamsaxu markaasuu masaxaya mxuuaha saas gacanta u maranaya wujuhahum wajiyaalkooda wayuxadiuhum wuxuu sheekaynaya bidarajaatihim darajooyinka ay ku leeyihin fi ljannati janna ragga waxaad u sabray darajaadka ilahay uu janna ku gaarsiina wax sahlan maaha waa dad inta la soo mari dajaal diiday kadibna waxaa weeya xoolahoodii dhan iyo wax alla waxay haysteen guryihii firaashyadii wax alla wax ay lahaayeen dhaqaalahoodii dhan ay dajaal u raacay abaar meel cidla gaziirad fadhiistay dadka ayagaad ma sahlano oo intaas islaamnimada ku sugnaaday ma sahlano weeyaan ayib fa yamsax wujuuhahum wajaalkad ayuu masaxaya gacanta marinaya xadium wuxuu sheekeynaya bidarajaatim darajooyinka kuley fi ljanati jannada fa baynamaa goor huwa isaga kadalika arrinkaas uu ku sugan yahay id waxa allahu ilahay baa u waxyooday ilaa ciisa nabi ciisa anii aniga oo rabbi ah qad ahraju waxaan soo bixiyey cibaadan addooma oo lii ani aan leeyahay laa yadaani awood liaxadin laba gacmood liaxadin qof um, um, uma sugnaanin biqitaalihim dagaalkooda cid la dagaalami karto awood ulah amaba waxaa weeyaan gacan ay kula dagaalanta tabarteeda hayso lama arko weyaan faxaris dhowr oo difaac oo mxuu ahay ku asheer cibaadii addoomahay gala tuuri buurta tuurisiina ku asheer oo meelahaas geli weyaan buurtaas saar meelaha meel geli weeyaan wayabcau llahu alla wuxuu soo bixinaya yajuuja wamajuuj yajuuj iyo majuuj dad ba waxay yihahdaan juuj iyo majuuj waa shiina shiinaha yihahdaan derbi oo waxaa jira eh, suur siin alcaiim loo yaqaan eh, derbiga siin oo aadku weyn marka waxay leeyihiin ummadda buurtaas halkaas weeyaano marka waa wax ariib aad u ah siduu nabigu u warramay alayh sl slam garanaysaan oo in xataa ay markasta ay isku dayaan meeshii lagu xiray oo ninka dilqarnayn uu ku xiray waad garanaysaan ajcal baynaka wa baynahum radma waxaa weeyaan sadda cafwan marka waa ti u halkaas geliyey oo halkaa lagu xiray ya oo muxuu ahay gaamur iyo laami iyo bira la jarjaray oo tiro badan iyo halkaas muxuu ahay takadii ay kasoo muxuu ahay fanan jireen ama ay kasoo fuli jireen lagu xiray agee kaga xiranta qolyaha marka waa kuwaan horay gadaalyasliidooban meelba jooge marka baabkaas baab hadda mxuu aha saxa ma ahan weeyaan meeshay ku jiraan allahu aclam adduunka miyaa wada gaar waa maya ayb dajaal meel ku xiran u tagi doona insha allah habeen dambe adulahi qadaro meel uu dajaal hadda jooga oo hadda haddii ay wax fahmi karaan haddana aan si aan looga takhalus intuusan muxuu beladan noo samayn wuu nool yahay jaziiradu ku xiran yahay meel dheer xataa ma ahan saxaabada nabiga ah ayaa soo arkay oo la soo sheekaystay oo suaalo badan weydiiyey iyagana suaalo ay weydiiyeen waa noo imaan doonta insha allahu tacaala habeenna hadduu ilahi qadar marka waxaa weeyaan waa waa waa arrinta iyada ah arrin marka shiina inay yihiin niminka la yihahdo juuj maajuuj baabkaas deg deg badan baa ku jira nacam faxariz ilaali oo difaac cibaadii adoomayg ila tuuri tuurisiina saar halkaas halkaa geli weeyaan wayabcathu llah alluuxu soo bixinaya yaajuuja wamaajuuj ayuu soo bixin doonaa ayuu soo bixinaya weeyaan wahum ayagana min kuli xadabin meel ka soo sarraysa yansiluuna ay kasoo daadanayaan kasoo hubanayaan weyaan fayamuru wuu marayaa awaalihumkooda u horeeya awaa'ilhumkooda u horeeya calaa buxayrati tabariya buurta cafwan badda tabariya loo yaqaano oo baxrulmeyit inay tahaan filaya taqriiban oo hadda ku taalla urdun iyo mandiqada ku taalla ay soo marayaan kuwa u horreeyey fayashrabuuna maa fiiha wixii ku sugan oo biyo ah ay ka cabayaan wayamuru waxaa soo maray aakhiran kuwa dambeeyey fayaquuluun waxay dhihi doonaan laqad kaana waxaa maratan wati maa unbiya ku jiri jiray kuwa hora way foogsanayaan cadadkooda iyo waxay la egyihiin subxaan allah bad dhan oo biyahay maxay foogsanayaan wayuxsaru waxaa la asheerayaa amaba la cunaqabataynaya nabiyullaahi nabiga alle ciisa nabi ciisa iyo asxaabuhu asxaabtiisa oo la jiray raggii muxuu rumeeyey raggii muxuu aha muminiinta cafwan oo nabi ciise la jiray ayaa meel lagu asheeraya oo halkaas ay ku xurmayaan weyaan oo cunuqabatayn baa dibiga madaxiisa liaxadihim midkood khayran mid ugu wanaag badan oo lagaga kaalgacaylo badan yahay oo kaga qiimo badan min miati diinaarin boqol shilin oo dahaba liaxadikum midkiin alyowma maanta boqol shilin oo dahaba macnaheeda waa dhowr milyan lacag ah oo kale maanta qiimaha ayada ah oo maanta agtiina ay ka joogta ayaa inay madax neef lo madaxiis helaan oy cunno ka dhigtaan ayaa ugu qeym badnaanaysa oo gaajo iyo rafaad iyo dhibaato halkaasay ku asheernaan ku rafaadsanaanayaan weyaan subxaan allah ayib fa yarqabu wuxuu baryayaa nabiyullaahi nabiga alle ciisa ahaa iyo asxaabu asxaabtiisa fa yarqabu wuu alla baryayaa nabiyullaahi nabiga alle ciisa ahaa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam iyo asxaabu asxaabtiisa alla baryayaan fa alla fa alla soo diraya calayhim dushooda an sangal ayuu kusoo daraya naqfiga waxaa weyaan geela iyo waxyaabahaas galluun san kaga dhasha weyaan oo geela markuu biyo xaabiyo waxyaabahaas ayuu mxuu ahaa hindishoodaa kadibna bannaanka kaga soo dhacaa sangalkaas ayuu rabbi ku daraya subxana wa tacala fa yursal illahu alla wuxuu ku daraya caleyhim dushooda annaqfa sangalkaas amaba galluunka ayuu ku diraya fii riqaabihim qoortuu ka gelaya marka qoortuu ka geli sankama gelaya qoortuu ka geli fa yusbixuuna way ahaanayaan ama way waabariisanayaan farsaa ay qatla kuwa halaagsamay halkaa weyaan kuwa halaagsamay ahaanayaan ka nafsin naf dhimashadeed waaxidatin ee hal naf nafta looga qaado kale hal mar u wada hal mar unbaa muxuu loo soo diri galluunkaas iyo sangalkaas kadib halkaasay ku baaba'ayaan uma intaa kadib yahbitu waxaa soo degi doona nabiyullahi nabiga al ciisa ahaa iw asxaabu asxaabtiisa ard arada usoo degi doonaan dhulkii niminkaan laga halaagay oo laga baabiye usoo hooban doonaan ila meel saray sarnaayeen falaa yajiduuna ma heli marka fi lardi arada mawdica shibrin taaka in la saara ma heli doonaan ilaa ay jirto <clears throat> malahu waxaa buuxiye zahamuhum subagoodii iyo mxu buruurtii dhalaashay oo qurunkii ahayd ayaa buuxisay iyo natnuhum urkoodii ayaa buuxiyey ilan waa bakti wada halaagsamay oo imtixaan ah meel walbana buuxiyey fa yarqabu alla ayuu baryay nabiyullahi nabiga alleh ciisa iyo asxaabuhu ila allah alla weyne ayay mxuu ahay badbaado iyo baryo iyo la aadayaan weyaan alla baryo ay gelayaan fa yursil allah alla baa soo diri doona ayban shimbir ayuu soo dari doonaa hal shimbir maha abcan waa shimbiro badan ka canaaqi bukti geela qoortiisoo kale la eg oo aad u weyn ayuu ilaha soo diraya fataxmiluhum markaasaa shimbirihi ayaa qaadi doonta fatatraxum waxay ku tuuri doontaa xayu shaa allahu meel alla meeshuu alla doona ay ilaahay mxuu ahaa u doona ayaa shimbirihii inta baktigooda aruuri halkaas ku daadinaysa weyaan uma intaa kadib yursul all wuxuu soo diri doonaa maaran roob ayuu soo diri doonaa aad u xoog badan roobkaasoo laa yakunu uusan difaaci karin uusan karin minhu xaggiisa baytu madarin guri dhooba ka samaysan guryaha eh, mxua dhoobada laga sameeyey roobkaasaga ma celin kara ama ma karaan walaa wabarin dhogorna ka samaysan oo guryaha buushashka ahna muxuu ahaa roobka asaga miduu celin kara ma ahan wuxuu dhaqi doonaa roobkaas xooga badan alarda arada ayuu dhaqi doonaa xataa yatrukaha iloo kaga taga kazalaqati muraayadoo kale kazalafati muraayadoo kale kazalfati ama kazalafati muraayadoo kale ayuu kaga tegi doona dhulka dhan nadiif ayuu ka dhigi doonaa roobka isaga uma intaa kadib yuqaalu waxaa loo dhihi doonaa lilardi arada waxaa loo dhihi doonaa ambitii soo saar amarataki mirahaada soo saar ayaa la dhihi doonaa allah dhihi subxana wa tacaala horaan mxuuaha ibliiska dajaalaha ayaa yidhi sooma oo ummadda lagu imtixaamay imtixaan bay ahayd iyo ikhtibaar ciddii ku dhacday ay ku dhacday ciddii ka badbaadayna way ka badbaaday way ka badbaaday weeyaan marka ambitii amarataki marihada soo saar ayaa la dhihi doonaa wa oo ha shubanta barakatika barakadaada weeyaan fa yowma idin maalinta ayada ayuu nabi yidhi alai slat waxay cuni doontaa alcisaabatu koox dhan ayaa waxay ka cuni doonta min arumaanati hal xab rumaan halkan yaro kuusan oo rumaanka marka la jeexo gudaha midhaha yar casaanka lah halkaas rumaanta ayaa koox ku fillaan doonta ayuu nabiga alai slat barakada ilahay uu soo dejiyey subxana wa tacala kow wayastadiluuna waxay harsanayaan oo layaabka waxa layaab kale weyaan biqix biqixfiha qubkeeda qubkeeda kore ay harsanayaan qubkeeda yaraanta qaba ayaad allah subxana wa tacala har weyn u samaynaya ay harsan doona ayuu nabig alai sla slam say u harsanayaan annaga ma naqan wa yubaarak waxaa la barakayn doonaa fi risli canaha ayaa la barakayn doonaa iyo lista liska ayaa la barakayn doonaa xataa ana alliqxata neefka adoolada ah dhalay oon weli muxuu ahaa aanan caanihiisa ay xataa aadka ay dhanaan u gelin neefka mar alle markuu mxuu aha cusub yahay goor u dhalo caanihiisa waa ka caana neefka kale waana ka caafimaad badan yahi markuu dambarka ka baxa marka neefkaas liska ah ama adoolada ah muxuu ay ka kaafisa oo geela ah xataa analiqxata neefka adoolada ilaa uu ka kaafiy oo min alibil geeli ka mid ah xataa ana neefka adoolada oo min alibili geeli ka ah, la takfi ay kaga filnaato alfiaama koox oo min annaas dad ka mida weeyaan waliqxata neefka adoolada min albaqari looda ahna la takfi ay ka kaafiso ay kaga filnaata alqabiilata qabiilo oo min annaas dad ka mida weyaan waa hal neef waliqxata neefka mxuu ah, adoolada oo min alhanim arig ka la takfi ay ku filnaata alfakhida jilib oo min annaas dad ka mid ay kaga filnaato marka ilahay baa baraka subxana wa tacala halka dhigi fa baynamaa goor hum ayaga kadalika arrinkaas ay ku sugan yihiin id allah allah soo bixiya riixan dabayd ayibatan aad u wanaag badan fata'huduhum kadibna way qabanaysaa oy ka gelaysaa taxta abaatihim kilkilahooda hoostooda ay ka gelaysaa weyaan dabeeshii wanaagga badnayd oo ayibka ahayd a kilkilahooda hoostooda geli doonta fataqbidu waxay qaadaysaa marka ruuxa kulli muminin qof kastoo mumina naftiisa ay qaadaysaa wa kulli muslimin iyo qof kastoo muslima wayabqa kadibna waxaa soo hari doona shiraaru nnaas dadkooda sharta badan ayaa soo hari doona yatahaarajuuna iyagoo isfuli doona fiiha adduunyada dhexdeeda tahaaruji tahaaruj alxumur dameerahaas ay isu fulaan oo kale isu fuli doonaan weyaan fa calayhim dushooda ayaa taquumu saacatu saacadda qiyaamay ku dhici doonta ayuu nabiga cadey sala allahu aley waslem xadiidkan marka waa xadiid aada cadiim u ah axaadiista eh, aada iyo aad ugu sheekayso dajaal iyo khatarta uu aad la imaan doona iyo ummadda labsiga iyo shubhada siduu ugu samayn doona ayuu nabigeena ku cadday sala allahu aleyh waali wasalam marka in fidnadiisa ilah laman gala subxana wa tacaala khatartiisa la barto la ogaado calaamaadkiisa oo nabiga cadday alai sala la ogaado dawadiisa iyo kaniinka ka hortagaa oo ibliis ninka la yidhahdo dajaal lagaga hortagaana wax aad weyn maaha wax aad fudud waa in uu suurat xifdiyo macnaheeda barto dajaal hadduu la kulmana uu ku akhriyo tobanka ayadood u horey sida kale ay caddeeyeen qaarna waxay caddaynayaan riwaayaadka qaar awaakhir suurat alkaaf marka dhammaanteedba suurat alkaaf marka haddii aad qofka xifdiyo ood akhriya ayaaba kaga muxuu aha filan weeyaan marka dajaalkaas khatartiisa iyo musiibadiisa waa arrin khatar ah. lidalika saan u sheegnay nabigeena calayi slat slam waa tii faray in ilaahay subxana wa tacala laga magangalo waa min fitnati almasiix addajaal salaad la arko in laga magangalo weeyaan hada wallahu aclam wsala allah waslama cala abdi rasuuli mustafa